alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sala allahu wslama wbaarak calaa nabiyihi alkariim muxamedin waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu maantay oo ah maalin khamiis ah taariikhda islaamkuna ay tahay siddeed iyo labaatanka bishii labiyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo afar waa bishii dulxija waa bishii labiyo tobnaad siddeed iyo labaatan bay maraysaa taariikhda islaamka sanadka hijrigaana waa kun afar boqol iyo afartan waxay waafaqsan tahay bisha ogos labaatan iyo sagaalkeeda labada kun iyo sagaal iyo tobanka oo maalin khabiisa ah ee waxaynu bilaabi doonnaa insha allahu tacaala bishii sideedaad oo maadiga ee miilaadiga waxaynu bilaabi doonaa risaaladii horey aanu cilaamino ahayd al usuulu thalaathatu wa adillatuhaa magaceeda fiiriya al usuulu thalaathatu wa adilatuhaa soosaydinma qorna ciwaanka korayba ku qoran tahayba al-usuulu athalaahatu wa adilatuhaa usuushii saddexda ahayd iyo adiladeeda magacu waa saas al usuulu usuushii athalaathatu ee saddexda ahayd iyo wa adillatuhaa adiladeeda saddexdaa asal mid walba iyo adilada uu leeyahay intaynaan kitaabka biraabin yaa kitaabkan iska leh kitaabkan waxaa iska leh maxamed ibnu cabdilwahaab ibni sulaymaan atamiimi asheekh moxamed cabdilwahaab baa iska leh moxamed ibnu cabdilwahaab ibni sulaymaan atamiimi ee waxaa lagu dhalay nejdi weliba meel cuyane la yidhaahdo ku dhashay taariikhda hijrigu markay ahayd kun boqol toban iyo shan markay ahayd oo waafaqsan kun toddoba boqol iyo saddexdii miilaadiga qur-aanka ayuu bartoo xifdiyey toban sana markuu jiray qur-aanka waa xifdisanaa can dahri qalbihi buu ka xifdisanaa wuxuu leeyahay mu-alafaad badan waxaa ka mid ah kitaabtiisa kan haddaynu akhriyayno al usuulu thalaathatu wa adillatuhaa waxaa ka mid ah kitaabka loo yaqaano kitaabu tawxiid alladii huwa xaqullaahi cala alcabiid oo kitaab aada u nacfi badanah waxaa ka mid ah eh, kitaab loo yaqaano masaa'iluljaahiliya oo uu ku sheegay kitaabka boqol iyo soddon iyo kow mas'alo oo dhaqankii jaahiliga hayo islaamka ka horreeyey ah oo nebi moxamed uu ku khilaafay dadka juhalada ah sala allahu calayhi wasalama eh, kitaabo badan buu leeyahay kashfu shubahaad baa ka mid ah alqawaacid ularbaca ayaa ka mid ah kitaabo badan buu leeyahay kitaabkan marka kitaab naafic ah oo aada u wanaagsan weeyaan sheekhaasu wuxuu geeriyooday kun iyo laba boqol iyo lixdii markay ahayd hijradu eh, hijradu ahayd ayuu dhintay kun iyo laba boqol iyo lixdii ayuu dhintay ayib turaad fiicanna waa ka tegey ruux bani aadam uu ahaa dee bani aadamku waxna waa waa sixi karaa waxna waa khaldi karaa laakiin wax wanaagsan oo aad u tiro badan buu ummadda uga tegey kitaabkan wuxuu aada uga hadlaa saddex asal buu horta magaciisuba ku kooban yahay al-usuulu halaathatu saddexdaa asalna waa ogaan doonaa rabbiga iyo nebigaaga iyo diintaada islaamka saddexdaa asal weeye saddexda uu sheegayo wuxuu aada uga hadlay uluuhiyada oo cibaadada ilaahay ah iyo rububiyadoo ilaahay abuuritaankiisa iyo afcaashiisa ah ayadana aad buu uga hadlay waxyaaluhu ka hadlay ka mid tahay marka kitaab naafic oo wanaagsan weeye inshaa allahu tacaala waynu akhrin doonaa dariiqa aan kitaabka ku akhrin doonno kitaabkaa waxa ku qoran ayaynu laqmaynaynaayo isa saaraynaayo macnaynaynaa sharax dheer ma saarayno maadaama ardadu iska bilow ay yihiin ayagaas inay la qabsan karaan fahmi karaan ayaan ku ekaan doonaa insha allahu tacaalaa markuu matniga ardaygu fahmo sharaxa meeshuu rabu ka raadsan karaa kitaab kitaabka sharaxday baa jirta kitaabkan kitaab sharaxday baa jirta ardaygii markuu dhismo kitaabtaasuu ka daalacan karaa rag badanoo laga yaaba inay akhriyeen oo carab iyo cajamiba leh baa laga yaabaa inay jiraan oo sharxeen ayagaasuu ka faa'idaysan karaa wixii sharax iyo faahfaahin ah laakiin maqsuudku waxa weeye kitaabkan ubucdiisa iyo gudihiisa waxa ku qoran inuu ardaygu fahmo ayadaasaana ku ekaan doonnaa insha allahu tacaalaa waana ka yaryahay kii hore oo khud caqiidataka oo aan soo qaadanay waa kasii yaryahay su-aaliya jawaabana waa ka samayn doonaa insha allahu tacaalaa haddii waqtigu inoo saamaxo kii hore su-aaliya jawaab buu ahaa kanu laakiin su-aaliya jawaab ma leh aynaga laakiin isku dayi doona insha allahu tacala inaynu ka samayno saasaynu ku soconaynaa insha allahu tacala iyo dariiqeennii hore waa xifdi iyo ka soo bixid iyo dadaal insha allahu tacaala musanifku wuxuu yidhi waa sheegnay moxamed ibnu cabdiwahaab ibnu sulaymaan atamiimi baa loo yaqaanaa taariikhdu dhashay dhashay waa sheegnay eewaddanku ku dhashay waa sheegnay waa sacuudiga iyo meelahan ku dhashay ardulxijaaz meeshii uu ku dhintayna waa sheegnay oo isla meeshiibuu ku dhintay waddanka ah mu'alafaadkiisana waxbaan ka sheegnay al usuulu halaaatu soo saa idinma qora alusuulu ahalaaatu waxaa ka horreeya bismi illaahi raxmaani raxiim kitaabkiisa saasuu ku bilaaba bismi illaahi araxmaani araxiim bismillaahi ilaahi magiciisa allihii arraxmaani naxariista guud ahaaneed naxariisanayey oo khalqigoo dhan kala gaarsiinayey allihii arraxiimi naxariista khaaskaa oo gaarkaa naxariisanayey oo mu'miniinta gooni ugu naxariisanayey allaha magiciisa ayaan u allifu hadal kitaaba kitaabkan ku allifayaa wey taasaa loo macnayna kitaabkaa saasaan ku alifaa al usuulu usuusha saddexda ah wuxuu musanifku ku bilaabay iclam waxaad ogaataa raximaka ha kuu naxariista allaahu alle annahu amarye sha'niye yajibu inay waajib ku tahay calaynaa korkeenna tacallumu arbaci masaa'ila afar masalo barashadood inay dusheenna waajib ku tahay ogowbii allah kuu naxariistee wuu kuu naxariisanayaa fiiri kitaabkii markuu kuu bilaabayo ducuu kugu bilaaba ilaahay ha kuu naxariistee afar su-aalood inay waajib inugu tahay waxa weeyaan baro oo ogow al uulaa masalada koowaad alcilmu waa cilmi in wax la barto masalada koowaad waajibka inugu ah waa cilmi wa huwa cilmigii macrifatullaahi ilaahay barashadiisa weeye waa kow wa macrifatu nebiyihi nebigiisa barashadiisa weeye sala allahu calayhi wasalama wa macrifatu diinil islaami islaamka diintiisa barashadeeda weeye bil adillati weliba adilo lagu baranayo masaladan waasaan daliilkeeduna waa waasaan ahayd qur-aana ama xadiid afartaa masale ayaa waajib inugu ah masaladaas waa masaladaas waa masalada koobaad tee weeye ha u qaadanin marka lagu leeyahay afar masalaa waajib inugu ah tan koobaad waa macrifat macrifatullaahi wa macrifatu nabiyihi wa macrifatu diin islam afartoodi taas maaha tii koobaad baan hadda haynaa tan koobaad maxay noqotay alcilmu waayahay cilmi maxaa la macrifat macrifatullaahi wa macrifatu nabiyihi wa macrifatu diini lislaami biladilati masaladii koobaad intaa wey athaaniyatu masalada labaadoo waajibka ugu ah al camalu waa in lagu dhaqmo bihi cilmigaas cilmiga u celi bihi cilmigaas waa in lagu dhaqmo athaalithatu masalada saddexaad addacwatu dadka in loogu yeero weeye ilay waa waxbaan ka boda miya ah. athaaniyatu masalada labaad alcamalu waa in lagu dhaqmo bihii cilmigii haa alcamalu waa in lagu dhaqmo bihii cilmigii cilmigii aad baratay waxaa waajibku waa ku dhaqankiisa athaalithatu masalada saddexaad addacwatu dadka in loogu yeero weeye ilayhi cilmigii xaggiisa alraabicatu masalada afraad alsabru waa in lagu adkaysto cala al adaa dhibka fiihi diintaa dadka a gaarsiinaysa dhexdeeda kaasoo gaaraysa dhibka kaasoo gaaraya diintaa dadka u sheegaysid waa inaad ku sabartid afartaa masaleba waa inugu waajib su-aal baa meesha timid marka kitaabku al usuulu halaathatu buu ahaa saddexdii asal jawaabaha haddaan ahayno leeyahay afar masala idinku waajibana waa afar say isu waafaqayaan saddexda masalo oo la baranayo waa ilaahay barashadiisa nebigiisa oo la barto iyo diinta islaamka oo la barto soo saddex maaha saddexdaasa al usuulu halaathatu uu ka wadaa laakiin saddexdii buu wuxuu ka bilaabay waxaa weeyaan alcilmu waa barasho yaa la baranayaa ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diinta islaamka la baranaya waa hal xabo marka saddexdoodiibuu hal xaba ka soo qaada macrifatullaahi macrifatu nebiyihi macrifatu diinilislaam hadda tirisaanku tirituu inoo tiriya waa hal xabo laakiin saddexaasuu kitaabku wuu ka kooban yahay markaasuu saddexdooda isii faahfaahayay barashada see wax loo baranayaa waxaa la baranayaa diintaa la baran maxaa lagu dhaqmi diintaad barataad ku dhaqmi kabacdina waxaad barataa dadka ugu yeeraysaa kabacdina dadkan aad diinta ugu yeeraysid qayb badan ka ammaan helayno ku dhibaya dhibkooda ku sabar maadaamood badbaadadooda ka shaqaynaysid sidaa ogeed baa nebigeenna sala allahu caleyhi wasalama diinta uu dadka gaarsiinaya lagu dhiba waa la dilay waa la dhaawacaan ka wadaa waa la cayriyey baa laga barakiciyey waa la aflagaadeeyey dhaawac baa loo geystay sala allahu caleyhi wasalama asagoo dadkii dhibka u geysanayay haddana u ducaynaya oo ku haya ilaahu soo hanuuni wuu u sabrayey sababtoo ah ujeeddo weyn buu ka leeyahay afartaa masalaa waajib ah marka haddii lagu yidhaahdaa afarta masalo oo waajibka inugu tahay inaan baranno kitaabkan dhexdiisa markaan ka hadlayno maxay yihiin tan koobaad waxa weeye alcilmu tan labaadna waxa weeye alcamalu bihi tan saddexaadna waxa weeye addacwatu ilayhi tan afraadna waxa weeye alsabru cala aladaa cilmigu waa waajib in la barto rag iyo muslimba inaad cilmiga baratid weliba qadarka daruuriga aad baratid waa waajib ku saaran waay sababtoo a ah maxaad ilahay ku caabudi intuu ka hadii lagu yihahdo waa inaad cilmi u leedahay soon haddii lagu yidhahdo waa inaad cilmi u leedahay saka bix haddii lagu yihahdo waa inaad cilmi u leedahay cilmigu marka waa waajib cilmigii in lagu dhaqmaa aad baratana waa waajib qofku hadduusan cilmigiisa ku dha ku dhaqmin uu bartay ilaahay dadka uu cadaabayo qofka ugu horreeyaa lagu darayaa kitaabaad hadda soo dhammaysay sooma maha khud caqiidatag wixii cilmi yahay oo kitaabka ku dhex jira waa inaan ku dhaqanno haddaynaan ku dhaqmin cadaab baan ku gelaynaa aqoontii aan kororsanay qodobka saddexaad waxa weeye wanaaggan aad baratay oo salaada iyo khayrka iyo kitaabtaad akhrisatay ha ku bakhiilina dadka bar dadka waxa ugu bakhiilsan waxaan waxba ka nusqaaminayn qofka ku bakhiila hadda maanta casharkan haddii inta laguu akhriyo aad dadka u akhriyo adiguna miisaankaagu hoos isu dhigi maayo odhan mayse miisaankayga guu dhacay oo boqolkiiba labaatan baa iga dhacday oo kitaab baan akhriyay odhan maysi waxba kaa nusqaami maaya lacagi kaaga bixi mayso casharkan markaa dhammaysid jeebka intaad gelisa ohan intaan casharka akrinaya kitaabta lacagta iga dhamaato odhan mayse balaaya kuma hayso wax noocaasoon waxba kaa nusqaaminaynin inaad ummadda u gudbisid inaad ku bakhayshid wax kaliita lama arko lacag haddaa haysatidna bixin maysa haddaa cilmiga ku bakhaysha waxaa intaa weheliya sabar sabar dulqaado diinta ilahay baad bartay ilaahay dadkiisa cibaaduraxmaanka markuu ka warramayay waidaa khaatabahum ljaahiluuna qaaluu salaama dadka aqoontaradu hayso malaa yacniga waa ku caayahayaan ha kitaab barataa miskiin baa tahay facaa waxaasuu diyaarinahayaa dadkii asaagaayaha waa kaa tageen waa lagu liidi marka dadka noocaasoo aqoon darradu haysa ay ku caayaan oo wax kaa sheegaan oo diintaada iyo shakhsiyaddaada kugu soo xadgudbaan haddee wixii sixitaana waa meesheeda laakiin dulqaad baa la rabaa dulqaad wixii difaaca iyo waqtigaad awood u yeelata waa meesheeda laakiin dulqaad baa lagaa rabaa hadduu qofku diintaada kusoo xadgudbo dee waad ka difaacin laakiin wixii adiga daatadaada ah inaad dulqaadatid unbaa muhima dadka addiinta gaarsiinaysa iclam waxaad ogaataa raximaka allaahu allah kuu naxariiste annahu amar shaaniya yajibu inay waajibayso calaynaa korkeenna tacallumu arbaci masaa'ila afar masalo barashadood inay waajib inugu tahay al-uulaa midda koowaad alcilmu waa in wax la barto wax ka fiican lama arko qofku inuu wax barto weliba waxna anfacaya barto wa huwa cilmigu cilmi cilmi ugu fiican waxaa weeye macrifatullaahi ilaahay barashadiisa ilaahay ku abuurtay inaad baratid muxuu kaa mudan yahay sifooyinkiisa tilmaamihiisa magacyadiisa wa macrifatu nabiyihi nebigiisa barashadiisa sala allahu aleyh wasalam saddexdaba meel meelbuu ku keeni doonaa kitaabka dhanba saddexaasu ka hadlaa wa macrifatu diini lislaam islaamka diintiisa inaad baratid diinta islaamka barashadeeda biladilati weliba adilana aad ku baratid masale kasta iyo daliilkeeda athaaniyatu masalada labaad alcamalu waa in lagu dhaqmo bihi cilmigii athaalidatu masalada saddexaad addacwatu waa in dadka loogu yeedho ilayhi ilayhi xaggii xaggee loo celina yaa ilayhi cilmigii cilmigii aad baratay oo aad ku dhaqantay inaad dadka ugu yeerto tiraada kaalaya kitaabkan iga dhegaysta qur aankan iga barta iga faa'iidaysta aad tiraahda alraabicatu masalada afraad alsabru waa adkaysi in lagu adkaysto calal adaa dhibka fiihi cilmigaa gaarsiintiisa kaa soo gaaraya waa inaad ku sabarto ku dulqaadatay wadaliilu waxaa u daliila qowluhu hadalka alla tacaala sarreeyey wuxuu rabaa sheekh moxamed cabdiwahaab afar masala waajiba soo ma aha afartaba daliilkooda inuu ku siiyo wadaliilu waxaa u daliila qowluhu hadalka alle tacaalaa sarreeye uu yidhi walcasri casarkaan ku dhaarto waa salaadii casar waxaa kaloo casar loo yaqaanaa zamanka walcasri zamanka iyo wakhtigan ku dhaartaye innal insaana insaanka qofka bani aadamkaahi kulligood lafii khusrin khasaare ayuu ku sugan yahay iyo tacabeel ila aladiina kuwii maahane aamanuu xaqa rumeeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaalwan wanaagsan oo watawaasow isu dardaarmay bilxaqi wanaagga oo watawaasow isu dardaarmay bisabri adkaysiga la adkaysto halkaa aayad aayadba wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo afartii masalo waajibka ahayd baa suuraddaasa u daliilu rabaa inuu ku yidhaahdo se ugu daliil taha afarta masale tii ugu horraysa maxay ahayd yaa alcilmu soo ma ahayn wuxuu rabaa inuu u deliishado alcilmu ila aladiina aamanuu aamanuu buu rabaa inuu u daliishado aamanuu waa cilmi iimaanku waa cilmi taasaa u daliil ah maxaa ku xigay alcamalu bihi wuxuu u deliishanayaa wa camilu saalixaati camal wanaagsan bay sameeyeen dee cilmigii aada rumaysaad ku dhaqanta maxaa ku xigay addacwatu wa watawaasow bilxaqi xaqi isu dardaarmeenoo wanaagaan samee wanaagaan iska xumaatadaan iska ilaali watawaasow bilxaqi maxaa ugu dambeeya wa watawaasow bisabri sabarka iyo adkaysasaday isu dardaarmeenoo wuxuu leeyahay walaal cilmigaanaad baratay oo aad ku dhaqantay oo aad dadka u sheegaysid hadday dadku wax kaaga sheegaan u sabaro u dulqaado dhakhaatiirta maaragtay dadka meelaha u fadhiyo u daaweynaya dadka qaar baa laga yaaba inay caayaan mar waxba ma taqanida soco lagu yidhaahdo hadduu marka yidhahda adaan wax aqoonoo feer soo duubto o dagaalamo sumcaddiisaa dhimanaysa qofka diinta ilaahay dadka baraya dadkaasu daaweynaya jahligu ka daaweynaya aqoonta iyo nuurka iyo iftiinku u saaraya waa inaad ku dulqaadatid marka oo aadan waxa weeyaan aadan dadkii la dagaalamin oo qof dabeecad wanaagsan oo deggan aad tahay dulqaad leh afartaa masle ma la fahmo say daliilka isugu yihiin alcilmu maxaa u daliila aamanuu alcamalu bihi wa camilu saalixaati addacwatu ilayhi waxa weeyaan asabru cala aladaa fiihi watawaasow bisabri khalaas afartii masalo iyo daliilkeedaba waa haynaa qaala shaaficiyu imaamu shaafici wuxuu yidhi raximahu llaahu allah u naxariisto tacaalaa sarreeye imaamu shaafici magaciisa waxaa la yihahdaa moxamed ibnu idriis ashaafici nebiyullaahi moxamed wuu qaraabo la yahaa sala allahu calayhi wasalama a'immadii muslimiintua waaweyneyd oo diintan islaamka wax badan usoo qabatuuna ku jirayo abaalka badan inugu leh kitaab badanna qoray alum um alrisaala kitaab badan buu leeyahay marka shaqsi aad u wanaagsan weeye magaciisana moxamed ibnu idriis baa loo yaqaana imaamu maalik baa sheekh u ahaa asna axmed ibnu xambal buu sheekh u yahay nin aad u xifdi badan buu ahaa sheekh ayagaa wuxuu nagu ohan jiray imaamu maalig oo arda kitaab u akhrinahaya oo kitaab u yeerinaya buu asagoo kura yar ah soo ag fadhiista mana yaqaana imaamu maalik markaasuu wuxuu ku yi wuxuu arkaa xadiis la yeerinayo oo la qorayo waaga horeeto shiikhu kitaab xadiisa waa xifidsan yahay dushuu ka yeerinaya ardaduna waraaqay haystaan iyo alwaax waxbay ku qorqorayan wixii la heli kara markaa isagu marka meeshuu socdaalba ku yahay uma dhalan waraaq ma haysto waxa weeyaan waa kaas xadiis kastoo la yeeriyo candhuufbu inta saa farta u saaro buu halkaa calaa cashaa saa ku yidhahdaa saasuu yidhaahdaa hadhow shiikhii markuu axaadiistii dhameeyo arday kala tageen ba u yarkaalay magacaa uu isu sheegay wuu garta marka abtiriskiisa wuxuu yidhi dad wanaagsan baad ka dhalatay iyo nasa wanaagsan laakiin dhaqankaagu ma fiicna bi maxaad iga rabtaabi waxaan kaa rabaabi xadiistii nebi maxamed baan yeerinayaa markaasaa caliye iyo far aduguna isku walaaqaysaa maanta dhacandhuuftaada faraha ku walaaqanaysaabi xadiiskan qoranayaybi aad ardo u yeerinaysaybi maxaad qorataybi meey waxaad qoratay si waa iga tirtirmaybi ha calacashaanaan ku qortay candhuufta asaan ku qoray waana iga tirtirmay markaasuu yir waa yahay maxaad ka faa'iday waxaan ka faa'iidaybi wax allaale waxaad yeerisa waa xifsanhayb waxay sheegeen dhowr boqoloo xadiis buu yeerinayay wuxuu dhan waa xifdiyey kulli iigu soo celi buu yidhi xadaanii maalik buu yidhi adigaan maaligaa ii sheekeeyey buu yidhi can fulaan baad iga sheekaysa can fulaan markaasuu wuxuu la yaabay buu yidhi daakirada ilaahay uu siiyey xifdigiisa markaasu nin ilaahay ummadda ku anfaca hayaad u eg tahay macaasida iska ilaali marka maaqan sugnaashaheeda nin aad u xifdi badan baa marka imaamu shaafici raximah llahu tacaala isagaa marka wuxuu leeyahaa low maa anzala hadduusan soo dejiyeen allaahu alle xujatan wax xujo iyo daliil ah calaa khalqihi uunkiisa uu abuurtay ilaa haadihi tan maahane assuurata ee suuradda ah lakafatum ay ku fillaan lahay ilaahay intuu abuuroo dhan suuraddaa walcasri ah maahane wax kaleba hadduusan soo dejiyeen oo keligeed soo dejin lahaa way ku filaan lahay low maa anzala hadduusan soo dejiyeen allaahu alle xujatan wa xujo ah calaa khalqihi abuurkiisa iyo intuu untay ilaa haadihi tan maahana asurata ee suuradda alkafatumay ku filaan lahayd wa qaala albukhaariyu bukhaari wuxuu yidhi raximahu llahu tacaala allah u naxariiste asagana magaciisa muxamed ibnu ismaaciil ibnu ismaaciil baa loo yaqaanaa imaamu shaafici maxaan kusoo sheegnay moxamed ibnu idriis bukhaarina maxaan idhi muxamed ibnu ismaaciil albukhaari wa qaala albukhaari kitaabkii hore soo midaan arkaynay rawaahu lbukhaariyu baa wariyey waa asagii wa qaala albukhaariyu bukhaari wuxuu yidhi raximaha u naxariista hu asaga allaahu alle tacaalaa sarreeye baabun haadaakani baabun baab waay alcilmu cilmigu qabla alqowli hadalka ka hor ayuu ahaaday iyo walcamali camalka waa maxay cilmiga inaad waxbaratid iyo inaad dadka u sheegtid ama aad ku dhaqantid saddexdaa kee horreeya cilmigii barashadiisa iyo ku dhaqankiisa iyo dadkoo loo gudbiyo yaa ugu horreeya haddaadan cilmi lahayn ma ku dhaqmi kartaa haddaadan cilmi lahayn dadka wax ma u sheegi kartaa labadaba maxaa ka horreeya marka cilmigaa ka horreeya cilmiga wuxuu ka horreeyaa camalka in wax lagu dhaqmo wixii la yaqaanaa lagu dhaqmaa wuxuu kaloo ka horreeyaa in dadka wax loo sheego wixii la yaqaanaa dad loo sheega lakiin qofaan waxba aqoon waxma sheegi karo marka alcilmu cilmigu qabla alqowli oraahda iyo hadalka hortii ayuu ahaaday iyo walcamali camali ku dhaqanka wadaliilu waxaana u daliila qowluhu hadalka alle tacaalaa sarreeye uu nebi moxamed ku yidhi faclam ogow nebi maxamed baa lala hadlayaa faclam nebi maxamed ogow annahu amar yeeshaaniye laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu alla maahane sidaa ogow laa ilaaha ila allaahu maxaa ka horreeya faclam kasaas maaha iimaankii waxaa ka horreeya ogow inuusan ilaahay xaq lagu caabudaa jirin ilaa ilaah keliya maahane wastakfir dhaafitaan u weydiisoo ka dalbo ilaahay lidembika dembigaaga ha istikfaarta inaad dalabtaa waa ku dhaqan ilahu dembigaga dhaaf waa cilmi camal aad la imaanaysid marka camalkii iyo cilmigiiyo laa ilaaha ila allaahu ah labadaba waxaa ka horeeya alcilmu baa ka horeysa camalkii iyo qowlkii a camalku iyo qowlka labadaba qabla alqowli waalcamal alqowl waa laa ilaaha ila allah alcamalna waa maxay waxaa weeyaan wastakfir lidembika labadaba waxaa ka horeeya faclam marka intaadan wax sheegin oo aadan kitaab aqrin horta kitaabka baro hadda soo kitaab miidaan soo dhammayn waad baratay maxaa lagaa rabaa ku dhaqan maxaa lagaa rabaa gaarsii dadka u akhri maxaa lagaa rabaa kitaabka akhrinaysaa laga yaba in war ma taqanida naga tag oo lagu caayo lagu aflagaadeeyo u sabaro u dulqaado ha tartiib waxbaha caayin iyala dhegayso bal ila fiiri rog rog ila aragsaan wax u wado waxaa laga yaaba kabacdi inuu ku qanco qofkii waqaala lbukhaariyu bukhaari wuxuu yidhi raximahu llahu allah u naxariista tacaala sareeye baabun haadaakani baabun baab waay alcilmu cilmigu qabla alqowli hadalka ka hor ayuu ahaaday iyo walcamali dhaqanka ka hor wadaliilu waxaa u daliila qowluhu ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi faclam ogow oo baro annahu amarya shaniya laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu alla maahane keligii baa ah allah macbuudka oo xaqa ah wastakfir dhaafitaan u dalab oo weydiiso dhaafitaan rabbigaa lidembika dembigaaga nebi moxamed sal alla alay wasalam ilahay baa dembigiisa dhaafay kiisa hore iyo kiisa dambe laakiin inagaa la rabaa in la ina baro waa tacliimu liummati ummadiisa inuu baro asaguna addoonnimadiisa ilahay uu addoonka u yahay u caddaysto fa bada'a ilaahay wuxuu ku bilaabay bilcilmi cilmi buu ku bilaaba oo muxuu yidhi ilahay markuu cilmiga ku bilaabayy faclam soo saas ma qabla alqowli hadalkii ka hor hadalku kee ahaa laa ilaha illa allah iyo walcamali ku dhaqankii ka horo kii ahaa wastakfir lidambika waa isfahnaan u malaynayaa khalaas iclam waxaad ogaataa raximakaha allah ku raximaka kuu naxariista allaahu alle mar walba waxaad dareemaysaa inuu ducaynayso ma jeedid wuxuu ina barayaa ardayga aad wax u akhrinaysid inaad u ducaysid haddaad tira soo fariiso hori ah balab ku dhibsatahay jinni kula tegiy haddaad tidhaahdi hadda macallin fiican ma tihid ardaygii baa maalin baa nin macallin oo u imid oon dan ka yeeshay marka arday yaryar baa la fadhi markaasuu ley wari fariiso keen buugga wasakyahu isagii baaba caayahayaba oo caytamaya lama rabo waxaasoo kaleeto qofka mucalimkaahi waa inuu noqdo risaaladii nebi maxamed qof xambaarsan sal lla lyi waslam walidalika nebigu leey khayrukum man tacalama alqur'aana wacallamah waxaa idinku fiican qofka qur-aanka ilaahay bartay dadkana baraya dhaqankii nebiga waa inaad leedahay waa inaadan ardada caydin waa inaadan habaarin dhaqankaaga waa inay ku daydaan waxaa laga yaabaa qofka macalimka ah oo wanaagsan ardayga yarkaa suu ula dhaqmo weligii hadduu ma iloobay ardaygaas dhaqankii wanagsan ee la dhaqmi jiray madaxuu isalaaxi jiray waxbuu u gadi jiray erey wanaagsan buu kula hadli jiray waxaan garanayaa aniga anuu agoon oo shan sano jira baa macallin la ii sheekh cabdi baa la odhan jiray ilahay ha xifdiy weli waa noolyahay markaasu nin waa yeel ah marka madaxuu ii salaaxi jiro wuxuu igu oran jiray aabbaha ah waxaan is odhan jiray marka aabbaha waa dhintaye ninkaan kuu hay aabbaha baan amxawaya isaga ii sheekayn jir marka wuxuu odhan jiray aabbaha ma noola aabbaha booskiisa anaa kugu jira waxbaan ku barahayaa ma ku ulaynayo waxa ardadan anaa ugu yaraa markaa u inta kale waa iga waaweynaa anaa ardada ugu yara qof ugu yaraa baan ahaa madaxu ii salaaxi jira marka gurigiisu ii kaxayn jiray marka weli macallin ila mida ah, ima soo marin macallinka ah macallimiin badan oo wanaag badan ii gashaa soo martay laakiin macallinka igu saaman badan bu ah weli ma iloobin marka qofka macallimkaa inuu noqdo qof wanaagsan oo ardaygiisa u unaxariisanay iclam raximaka waa waxba ku baraya ilaahay ha kuu naxariistay ogow dembigaaga allaha dhaafe ogow khayr allah ku siiye ogow lakiin haddaad ta soo fadhiiso balabku daftahe sax maa arrinkaas iclam waxaad ogaataa raximaka ha kuu naxariista allaahu alle annahu amar yashaniye yajibu inay waajib ku tahay calaa kulli muslimin nin kastoo muslim ah iyo wa muslimatin gabarh kastoo muslimad ah tacallumu haadihi tan ayada ah barashadeeda athalaati masaa'ile ee saddexda masale ah iyo wal camali in lagu dhaqmo bihinna ayaga ama wal camalu in lagu dhaqmo bihinna ayaga camal in hoos dhigaana ila qurux badan saddexdaa masale barashadooda iyo in lagu dhaqmaa inay waajib tahay ogow yajibu inay waajib tahay calaa kulli muslimin nin kastoo muslima iyo wa muslimatin gabar kastoo muslimada tacalumu haadihi tan ayadaa barashadeeda athalaati masaa'ila ee saddexda masale ah iyo wal camali in lagu dhaqmo bihinna saddexdoodii ayagii al uulaatan koowaad anna allaaha alle waa inaad ogaatid khalaqanaa inuuna abuuray yaa ku abuuray allah allahu khaaliqu kulli shay wax walba asaga abuuray wax walba asaga abuuray toorta qodobka ogow allah ku abuuray anna allaaha alle khalaqanaa inuuna abuuray khalaqanaa khalaqnaa ma aha qaafkuma reeban waa kor dhigan yihi wa rasaqanaa inuuna arsaaqo yaa ku arsaaqa arsaaqda cuntada keliya ha u qaadanina oxyjiinkan hawadan aad qaadanaysaan waa arsaaq ilaahay neefta sanka waad ka soo bixin waad celinaysaa imisa maantayta ku jira isbitaallada ay siyuu ku jira sooma badna hawadaasaad qaadanaysaa haddana waad celin haddana waad celin waa arsaaq ilaahay aad haysataan waa arsaaq ilaahay qaybbaa afarta addinbaa beeloo guryaha iska fadhiya wax baran lahaa qaybbaa maskaxdoodii kooma ka galay arsaaq ilaahay weeye inuu ilaahay kugu arsaaqo inaad saaka kitaabkan timaadido ay kula quman tahay inaad waxbaratay adoon lagu soo khasbin oo arsaaq ilahay bixiyo ogow kuwa kaa xoog badan oo kaa caafimaad badan oo kaa beesa iyo dhaqaalo badan oo kaa qurxa badan baan lagu karaynin kitaab baa tiriya hal mara tuka xataa nag waa arsaaq ilaah cilmigan aad baranaysaan oo kitaabkii aad soo fahamteen hadda soo xifdin oo kumidaan subcin waa risiq ilaah ilahay baa kugu arsaaqay fahamka yaa ku siiye allah macallinku waa un akhriyay laakiin fahamka allah iska lahaa mar walba ha ilooben marka inuu yahay allah ku arsaaqa caafimaad baad u baahan taha allah ku arsaaqiya cilmi baad u baahan tahay allah bixiya awlaad baad u baahan tahay allah bixiya cimri baad u baahan taha allah bixiya warasaqana inuu asaguna arsaaqi walam yatruknaa nagama usan tegin alle hamalan dheeldheel macna la-aan iskama keendayn horta wuuna abuura wuunana arsaaqa intuu ina abuuro ina arsaaqa waa fasaxantiina ma oran hamal waxaa la yidhahdaa muhmalka waxa la yidhahdaa shayga xarafka aan dhibicda lahayn baa waxaa loo yaqaanaa muhmal muhmal xarfuhuso qaybna dhibic ma leh qaybna ma leh soo maaha xa kha labadooda kee dhibic leh khadaa dhibic leh xaduna muhmal waa dhibic la-aan marka inta la iska kaa abuuray oo lagu arsaaqay iska soco laguma ohan waxba lagaama rabe walam yatrukna nagama tegin hamalan dheeleel ahaan noogama tegin ilaahay bal arsala wuxuu soo diray ilaynaa xaggeenna rasuulan rasuul buu usoo diray inoo soo dira faman qofkii ataaca yeela oo atiica hu rasuulka ah dakhala aljannata jannadu gelaya qofka nabi maxamed yeela jannu geli waman ruuxii casaa caasiyo hu nebi moxamed dakhala naara naartu gelaya halkaa waxaan ogaanay yaa ku abuuray allaah yaa ku arsaaqa allaah ma macnola-aan baa la isaga kaadaaya maya maxaa laguu soo diray rasuul nebi moxamed qofkii raaca waa ahlu janno qofkii diidana waa ahlu naar maxaa u daliili waaya marka waa kala dhegayso wadaliilu waxaa u daliila qowluhu hadalka alle tacaalaa sarreeya uu yidhi innaa annaga ayaa arsalnaa soo dirnay ilaykum idinka xaggiinna ummatu maxamed baa lala hadlaya iyo quraysh weliba rasuulan rasuul baan idiin soo dir shaahidan xaaluu yahay mid idinku markhaati furaya calaykum dusheenna kamaa sidii arsalnaa aan u soo dirnay ilaa fircawna fircoon xaggiisa rasuulan rasuul fircoon maxaa loo soo diray nabigii loo soo diray kii ah yaa la socday haaruun soo marteen laa takhaafaa soo maynaa soo marin waa hagaag sidii fircoon ba aan rasuul ugu soo dirnay baan idinkana rasuul idinkugu soo dira ummatu muxamedey fircoon muxuu sameeyey fa casaa wuu caasiyey fircownu fircoon alrasuula rasuulkii loo soo diray kee ahaa nabi muuse iyo walaalkii soo maahayn ilaa wuxuu yidhi fa akhadnaa waan qabannay hu fircoon akhdan qabasho wabiilan aad u daran ayaan qabanna qabasho xoog badan ayaan qabanna isagoo badda bartankeeda maraya baddii intay xagga u kala sheexaysay dhexdeeda maraya baa ilaahay ku halaagay halkaasuu wuxuu damca inuu yidhaahdo waxaan rumeeyey kay reer bani israa'iil rumaysay markaas le alaana waqad casaytan qabl ma haddaad ilaahay rumaynaysa adoo horey maalo lagugu waayey ilaahay baa baddii isku isku soo fasaxay marka khalaas falyowma nunajiika bibadanika maanta jirkaaga waan badbaadinaynaa si dadka kaaga dambeeya ee kugu waaya aqaataan ilahay sidaasuu ku halaaga qiyaamada marka la tago adkhiluu aala fircawna ashadd alcadaab fircoon iyo inta la socota waxaad gelaysaan cadaabka ilaahay meesha ugu darangeliyaa la odhanaya aakharana warkaasoo badda ku halaagsamay adduunka aakharana cadaabkaasu gelaya ilahay marka wuxuu leeya aad baan u qabanay halkaa waxaad ogaatay waxaa la inoo soo diray nebi moxamed sal lay slm ilahay wuu ina abuuray soo maaha rasuulba inoo soo dira wuu kugu markhaati furi haddaad wanaagsaneed markhaati buu kaaga noqonaya hebel iyo hebla waa fiicnaaye haddaad xumaatidna markhaati buu kugu noqon hebel wuu xumaadu ku ohanaya nebigu sal lay wasalam marka is ilaali isjir ha caasin ilaahay meel xun ha mari ilahay ha ku xadgudbin xuduudda dadkana ilaaliyo soodimahooda ha ku xadgudbin masalada marka waa masalada koobaad ma ku celiya intaan masoo fahanteen yah athaaniyatu masalada labaad oo ay waajibka tahay inaan baranno anna allaaha alle laa yardaa raalli kama aha an yushraka in lala wadaajiyo macahu asaga la jirankii axadun qofna fii cibaadatihi cibaadadiisa ilaahay cibaadada in cid kale lagu dara raalli kama aha laa malakun malag buusan raalli ka ahayn muqarabun la dhaweeyey malag ilaahay loo dhoweeyo ilaahay raalli ka yahay xataa malaggaas cibaadada in loogu dara ilahay ma ogola walaa nebiyun nebi buusan raalli ka ahayn mursalun lasoo diray cibaadada waa xaq ilaahay leeyahay nebi moxamed lama leh haddaad tidhahda anugu ilaahay addoon ilaahay iyo rasuulkiisaan addoon u ahoo caabudaa sax ma ah yaad addoon u tahay allaah rasuulkana ummaddiisaad ka mid taho waxaa waajib kugu ah inaad adeecdo naftaada iyo maalkaaga iyo owlaaddaadaba ka jeclaatay marka masalada labaad waxa weeye ilaahay raalli kama aha in loo shirki sameeyo oo qof cibaadada lala wadaajiyo horey baan waxaan usoo sheegnaa sababku waxa weeye qof inaad wax ku darsatid baahi baa keenta ilahay cidna wax ugama baahna athaaniyatu masalada labaad annallaaha alle laa yardaa raalli kama aha an yushraka in lala wadaajiyo macahu asaga la jirankii axadun qofna fii cibaadatihi cibaadadiisa laa malakun malag buusan raalle ka ahayn muqarabun lasoo dhoweeyey oo ilaahay loo dhoweeyo agtiisa qaymo ka leh walaa nabiyun nebi uusan raalle ka ahayn mursalun lasoo diray wadaliilu waxaa u daliila qowluhu ilahay hadalkiisa tacaala sarreeye uu yidhi wa anna almasaajida masaajidu lilaahi ilahay bay u sugnaatay falaa tadcuu ha baryinina maca allaahi ilaahay la jirankii axadan qofna ha masaajidda ayaa iska leh allah axabu lbilaadi ilallaah ilaahay arlada meeshu ugu jecel yahay waa dhul waa masaajidda masaajidda ugu jecel yahay masaajiddaas ilaahay marka ilaahay khayrka ha ku baryinina meelaha kaloo aad joogtaanna ilahay cid aan ahna ha ku baryinnina baryadii cibaadadahayd baan ka hadlaynaa horeyna oga soo hadla masaladaa athaalithatu masalada saddexaad anna man qofkii waxay kulli ku wada xidhan yihiin waxaa waajibun wa ah saddex masalo soo ma ahayn masalada koobaad waxay waajib ku ah ana allaha khalaqana masalada labaad waxay ahayd iyo intii ka dambaysay ana allaha laa yardaa masalada saddexaad waxa weeye athaalithatu masalada saddexaad anna man qofkii ataaca yeela alrasuula rasuulka rasuulkeena maxameda qofkii yeela oo u hoggaansama wa waxxada keli yeela allaaha alle oo cibaadadiisa iyo wuxuu xaqa khaas u leeyahay u keli yeela laa yajuusu uma bannaana lahu ruuxaas muwaalaatu man dad xiriirintood xaadda la collaytamay allaaha alle iyo wa rasuulahu rasuulkiisa walow kaana haba noqdo qofkaa ilaahay la collaytamaya aqraba qariibin qaraaba midka ugu dhowaansho badan aabbaha hadduu yahay iyo hooyadaa hadduu yahay aabbaha iyo hooyadaana ilaahay iyo rasuulkiisa ay la dagaalamaan ku xidhiirin maysa hawsha ayadaa ku goynaysa ku xiriiri mayso fii suuratu towba ilahay ka warrama qul in kaana aabaa'ukum baa laga warramo walifaan qodobkaa marka lama rabo aabbaha iyo hooyada xaq waalidnimay kugu leeyihiin laakiin hadday yidhaahdaan rasuulkii allaan la dagaalamaynaa ama ilaahay baan la dagaalamaynaa waxaa waajib kugu ah hawshaa inaad ku goysid dagaalka ah. tira beri baan ka ah idinkulamana jiro uguna naseexayso kuna goysid qodobkaasi marka waa laga maarmaa anna man qofkii ataaca yeela alrasuula rasuulka wa wawaxada keli yeela allaaha alle laa yajuusu uma bannaana lahu ruuxaas muwaalaatu man dad xiriirintood xaadda la dagaalamoo la collaytamay allaaha alle iyo warasuulow rasuulki walow kaana haba ahaado qofkaa ilaah iyo rasuulkiisa la dagaalamaya oo la collaytamaya aqraba qariibin qof dhow midka kugu sii dhawaansho badan qaraba midka kugu sii dhawaansho badan wadaliilu waxaa u daliila qowluhu ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeyou yidhi laa tajidu ogaan maysid oo ku heli maysid ku ogaan maysid qowman qolo yu'minuuna rumaynaya billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe billaahi walyowmi alaakhir waxaa labadaa la isugu xiraa noloshaada dhabtahay waxay ka bilaabataa oo sharafta leh rumaynta aad ilaahay rumaysid waxay noloshaadu ku gabagababaysaa aakharo noloshaan adduunya aakhiray ku dhammaanaysaa billaahi walyowmi al aakhiri qofkii alla rumaysan iyo maalinka dambe ku ogaan maysid yuwaadduuna inay jeclaanayaan man ruuxii xaadda la colaytamay allaaha alle iyo wa rasuulkii walow kaanuu haba ahaadeen kuwaa alle iyo rasuulkii la colaytamaya aabaa'ahum aabbayaashood koow ow abnaa'ahum caruurtooda labo ow ikhwaanahum walaalahood saddex ow cashiiratahum xigtadooda iyo qaraabadooda soo afar qolo ma ah ulaa'ika kuwaas waa kuwee kuwa dadkoodii xigtada ahaa ilaahay darti u gooyey markay rasuulkii alla la collaytameen kataba alla wuxuu qoray fii quluubihim quluubtooda dhexdeedu wuxuu ku qoray aliimaana iimaan qalbiga dhexdiisa iimaanka ugu qoran yihi ilahay baa qalbiga iimaan u dhex dhigay wa ayadahum wuxuu ku xoojiyey biruuxin ruux iyo naf oo minu xaggiisa ka ahaatay ilaahay ruux iyo wanaag buu ku xoojiyey wa yudkhilu ilaahay wuu gelinayaa hum ayaga jannaatin beero tajrii ay qolqolayso min taxtihaa ayada hoosteeda al anhaaru webiyaal khaalidiina xaalay kuwa ku waaraya fiihaa jannadaa dhexdeeda radiya wuu ka raalli noqday allaahu alle canhum ayaga xaggooda oo wuxuu kaga raalli noqday wanaaggan ay samaynayaan buu raalli kaga noqda waraduu ayana raalli bay ka noqdeen canhu alle xaggiisa waxay raalli kaga noqdeen wanaagga uu u galay alle ulaa'ika kuwaasi xisbullaahi ilaahay xisbigiisa weeyaan iyo jamaacadiisa iyo kooxdiisa alaa ina xisballaahi ilaahay kooxdiisu hum ayaga almuflixuuna kuwa liibaanaya muflix qofka liibaanaha loo yaqaana oo wuxuu ka baqayo dhibana ka badbaaday wuxuu rabay oo khayrana helay aayadda macnaheeda ma fahanteen dadku saddex bay u qaybsamaan asal adiga ku dhalo aad ka soo jeeda aabbaha hooyada awowga ayeyda waa asalkaagii wax faracoo adiga kaa farcamay oo kaa tarmay oo carruurtaada iyo kuwaad awowaha usii tahay soo laba qabo maaha walaalaha iyo xigtadaada xawaashi loo yaqaano geesaha kaaxiga saddexdoodaba isku soo duuduub hadday ilaahay iyo rasuulkiisa la dagaalamaan dadka ahlul waxaa lagu yaqaanaa inay kuwaa gooyaan oy beri ka noqdaan maxaad ka faa'iidaysaa waxaad ka faa'iidaysaa horta iimaan inaad yeelato ilaahay qalbigaaga iimaan uu ku xardho kow ilaahay inuu ku xoojiyo oo ku taageero wanaag kugu taageero labo inuu ilaahay janno ku geliyo waa saddex haddaad dhimatay jannaad geli haddaasaa ku dhimantay jannadaa hoosteeda maxaa maraya al anhaar webiyaal qolqolaya kuwa caana ah kuwa biyo ah malab saafi ah khamro tan waxa wey nairobi lagu cabo waxa weyan dadka qariban ay cabaan oo kale aan ahayn kuwan dadka cabo somalia saas inay u dhacdhacaan oo rafaadsan yihiin waxaa laleeyahay markay dhacdhacayaan waxay isleeyihin dhulka idinla dumeeyey weynanka intuu iskala qabo khamradii buu ka dhargay markaasu wuxuu isu qabaa dhulka si fiican cagta hadduu u saaro dhulku inuu la go-ayo xoog intuu ka qabo markaasuu is-ilaalinaya saa u dhacdhacaya darbiyada waa wax baatil ah ka tagto waa waalan khamradaas maaha midda akhra lagu cabo waa khamro wanaagsan waxyaalaha cabitaanka laga helaa nafta bani aadamku in la yihahdo cabitaan baad helaysaa cuntaad helaysaa malab saafiyaad helaysaa cabitaan nocaas way jecesha ilaahay wuxuu raaciyay khaalidiina fiiha way ku waarayaan waxay culimmadu isweydiiyaan janno haddii la gelayo khaalidiina fiiha maxaa loogu daraa waxaa loogu daraa haddii maantay tahay hal malyan oo lacaga lagu suyo la yihahdo qaado markaasaa welwel ku gelahaya waxaad leedahay ilinkan haddaad ka baxdid armaajo qoryaal kaa qaataan xagga haddaad aadid armaytugu ka qabsataa naftaa ku qabanaysa walwal barwaaqaad haysata ogow lacagaa jiidanaysaa haddiiba aad la badbaado akoon geysatid waxaa is leedahay dowladda canshuur ku weydiinaysa canshuurta haddaad ka badbaadi ayaan dhowta akoon hebel baa la jabsaday iyo bangi hebele eh, armaa kaagana la jabsadaa walwal baad ku haysaa ma fahantay laakiin aakhare markaad tagtid barwaaqada ilaahay ku siiyo adiguna ayada ka dhiman maysi ayagana washmaan iyo waardiye iyo ilaaliye iyo wax weyn canshuur midna male waa barwaaqo abaddi aad ku jiraysa khaalidiina fiihaa qofku marka markii lagu yihahdo barwaaqadaan hayso waadna ku waaraysaa lagaa qaadi maayo qalbigu ka nagaya abshir bacalda wuxuu yidhi qalbigaad ka nagidaha markay midabka qaataan asagoo owlaad ka hadlahaya marka qalbigaad ka xasilaysaa markii ilaahay uu ku siiyo barwaaqo janno ah lagu yidhahdo waad ku waaraysaa ma xanuunsanaysid mana ka dhimanaysid weliga ah xataa isbitaal tegi maysid isbitaallaba ma lehba maba la xanuunsadaba kow mana laga dhinto gaboobi mays oo la odhan maayo islaantii waad gabowdiyay odaygu waa gabooba dadko dhan waa soddon jiro soddon iyo dhowr jiro ha kulli iswada la-eg waa wada dhalinyaro da'yar khalaas marka barwaaqadaasaa laga helaa laba waxyaalood baa ilaahay isugu daray ilaahay ayaga raalli buu ka yahay ilahay muxuu kaaga raalli noqon qur-aanka akhriskiisa salaada tukashada daacada ilahay aad adeecda ilahay baa raalli kaaga noqonaya weliba ilahay wuxuu aad u jecel yahay dadka dhallinyaradaho daacada ilahay kusoo barbaara soo dhallinyara hadama tihdin intaad yar wanaaga awadaan iyo qur-aankaad akhrinaysanaysaan iyo salaadaad tukanaysaan wada ku dhammaystir cimrigiinna ha ka lexleexanina ilahay baa raalli kaa noqonaya markaa jannada ilaahay gashid ba ilaahay wuxuu ku odhanayaa wax idiin dhiman ma jiraan markaase dadka ahlu jannaa waxay odhanaya ilaahayow wax aadan weligaa qof siin baadna siisay maxaaba noo dhiman oad noogu dartaa markaas wuxuu leeyahay maalinkaa maanta yaa waxaan dushiina yeela waa idinka raalli noqday inta idiin dhimanna weliga idiin caroon maya ilahay odhanaya jannada gelitaankeeda waxaa ka weyn ilahay raalli ahaanshihiisa ma la fahm qofka sidaas ma la fahm radia allahu canhu waraduu canhu ulaa'ika xisbullah dadku waa laba xisbi xisbu shaytaan iyo xisbullah kooxda ilaahi waa kuwe aayaddaas ka akhrisay aayadaha la midka laa tajidu ma helaysid ma ogaanaysid qowman qolo yu'minuuna rumaynaya bilaahi alle iyo walyowmi maalinka alaakhirii dambe yuwaaduuna inay jeclaanayaan man duulkii xaadda la collaytamay allaha alle iyo rasuulahu rasuulkii walow kaanuu kuwaa ilaahay iyo rasuulkii la collaytamay haba ahaadeen aabaa'ahum aabbayaashood aw abnaa'ahum carruurtoodii ka farcantay aw ikhwaanahum walaalahood aw cashiiratahum xigtadooda iyo qoyskooda ulaa'ika kuwaasi kataba wuxuu qoray fii quluubi ilaahi baa wuxuu qoray fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda aliimaana iimaan wa ayadahum wuxuu ku xoojiyey biruuxin ruuxoo minhu xaggii ka haatay wa yudkhilu ilaahay wuu gelinayaa hum ayaga jannaatin aseedooyin iyo beero tajri ay qulqulayso min taxtihaa hoosteeda al anhaaru webiyaal khaalidiina xalayhim kuwa kuwaaraya fiiha dhexdeeda radiallahu ilahi baa ka raalli noqday canhum xaggooda wa raduu ayaguna raallibay ka noqdeen canhu alla xaggi ulaa'ika kuwaasi xisbullaahi ilaahay kooxdiisa weeye alaa ina xisballaahi ilaahay kooxdiisu hum ayagaa almuflixuuna kuwa liibaanay ah eh. iclam waxaad ogaataa arshadaka allahu ilahay ha kugu hanuuniyo mar walbaa lagu ducaynayaa iclam raximakallaah iclam raximaka raximakallaah iclam arshadaka allah ilaahay ha kuu naxariistee ilaahay ha ku hanuuniyo arshadakallaah allah ha ku hanuuniyo iclam waxaad ogaataa arshadaka arshadakallaahu allah ha kugu hanuuniyo liaacatihi ateecaddiisa anal halkaa maxaa ku qoran anna maxaa xanafiya ma aha xaniifiya weeye maxaa ku qoran anal xaniifiyata hadhow markaa ka baxaysaan ana alxanafiya haddaad tiraa waa khalad iclam waxaad ogaataa arshadaka allahu allaha kugu hanuuniya litaacatihi adeecidiise ana alxaniifiyata midda iilatay oo diimaha xunxun oo dhan ka iilatay xaniifka waxaa loo yaqaana qofka lugaha isku soo jeedalo hogfaha leh ayaa la yidhahdaa marka diinta islaamka iyo dadka wanaagsan waxaa xaniif lagu yaqaanaa wixii xunoo dhan bay ka bayreen oo ka leexdeen ana alxaniifiyata midda iilatay oo diimaha xunxumaay o dhan ka iilatay millata ibraahiima oo diintii nebi ibraahiim ah milladu waa diin halkaan millata ibraahiima oo diintii nebi ibraahiima hee an tacbuda inaad caabudid weeye allaha alla waxdahu keligi mukhlisan xaalaad tahay mid u baraxtiraya lahu alle addiina diintii cibaadada diinta xaniifiyada hee wanaagsan waxaa lagu yaqaan inaad ilaahay keligii horta caabudid kow cibaadadaadana istustus uusan kaa gelin eh ilaahay darti aad u samaysay kitaab baad dhegaysan dar ilaahay waa ahri u akhriso waad akhrin dar ilaahay waa akhri macallin baad tahay dar ilaahay wax u bar dad baad caawina wax u taraysaa dar ilaahay malifan qodobkaa iclam waxaad ogaataa arshadaka allaahu allaha kugu hanuuniya litaacatihi taacadiisii ana alxaniifiyata midda xumahoo dhan ka ilatay milata ibraahiima oo diintii nebi ibraahima waxaa weeye an tacbuda inaad caabudid allaha alle waxdahu keliga xaaluu yahay mukhlisan xaalaa tahay mid uu baraxtiraya lahu alle addiina diinta wa bidaalika arrinkaasuu amara allaahu amara faray allaahu alleh jamiica annaasi dadkao dhan dadko dhan ilahay muxuu faray inaad ilaahay keligii caabudid ikhlaasna u samaysi wa bidaalika arrinkaas arrinkee ilaahay inaad caabudid cibaadadana u baraxtirtid ayuu amara faray allaahu alleh jamiica annaasi dadko dhan wa khalaqahum wuuna u abuurtay hum ayaga lahaa ay liajlihaa arrinkaasuba u abuurtayba arrinkee ilaahay keligii in la caabudo cibaadadana loo baraxtiro keligii loo sameeyo ilahay sidaasuu dadka u abuurtay kamaa sidii qaala uu yihi allaahu alla tacaalaa sarreeya wamaa khalaqtu uma abuuran aljinna jinka iyo wal insa insiga ilaa liyacbuduuni inay caabudaan maahan jin iyo insi ilahay muxuu abuurta cibaado soo marta ayadan kitaabka hore wamaa khalaqtu uma abuuran aljinna jinka iyo walinsa insiga ilaa liyacbuduuni inay caabudaan maahane ilahay muxuu ku abuurtay inaad caabudid yuu ku abuurtay wa macnaa liyacbuduunii macnaheedu waxa weeye yuwaxiduunii inay ikeli yeelaan oo cibaadada iyo xuquuqdayda khaaska ii keli yeelaan wa acdamu maa shaykan ugu weyn amara uu faray allaahu alla bihi shaygaas atawxiidu towxiid weeye waxa ilaahay uu uunka iyo khalqiga faray maxaa ugu weyn atawxiid walkan acdamu maa shay midka ugu weyn amara uu faray allaahu alla bihi shaygaas atawxiidu waa keliyeelid maxaa la keli yeelayaa ilaahay waxyaalaha uu khaaska u leeyahay baa loo keli yeelaya wa huwa towxiidkaasuna ifraadullaahi ilaahay in loo keli yeelo weeye bilcibaadati cibaadada tawxiid maxaa la yidhahda hadi lu yidhaha maxaa la odhan ifraadullaahi ilaahay in loo keli yeelo bilcibaadati cibaadada wa acdamu maa shaykan ugu weyn oo nahaa alla uu reebay canhu shayga xaggiisana ashirku waa la wadaajin qodobka ma la fahmay waxa ilaahay uu addoommada ka reebay maxaa ugu weyn ashirku waxa ilaahay addoommada uu faray maxaa ugu weyn atawxiid wa huwa shirkigu dacwatu hayrihi ilaahay cidaan ahayn in la baryo weeye macahu alla la jirankii u fiirso dacwatu hayrihi alla cidaan ahayn in la baryo weeye macahu alla la jirankii maxaad leedahay ilaahu adiya sheekh hebel wax isiyaa iyo qofka odhanaya tusaale ahaan maxaa la rabay inaad tiraadid ilaahu waxaa isi keligii bari ha ilaahu adiya cabdulqaadir roob isiiya haddaad tiraahda waa khalad ilaahu roob isii dheh cabdulqaadir jilaani nin wanaagsan oo muslim oo dhintayba baa ilah u naxariiso ilaahay keligii caabud markaad tukanaysid ilaahu adiga hooyadii baan idiin tukanaya miyaad leedahay ilahu adaan kuu tukanaya salaada allah iska leh marka dacwatu hayrihi alla cid aan ahayn in la baryo macahu alla jiranki waa shirki wadaliilu waxaa u daliila qowluhu alla hadalkiisa tacaala sareeyu yihi wacbuduu caabuda allaaha alle walaa tushrikuu ha la wadaajinina bihi alla shay-an waxba ayaddaanu iyala macno taha alla sheego wacbudullaaha walaa tushrikuu bihi shay-an laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaaha yaa la mid ah tee weeye walaa tushrikuu bihi shay-an wacbudullahna wacbudullaha waa ila allah walaa tushrikuu bihi shay-an laa ilaaha nafyi ihbaatkii weeye marka walaa tushriku ha la wadaajinina bihi alla shayan waxba fa idaa goortii qiila lagugu yidhaahda laka adiga mal usuulu usuushii maxay tahay athalaahatu ee saddexda ahayd allatii taasoo yajibu ay waajib tahay calal insaani insaanka macrifatuhaa barashadeeda faqul waxaad dhahdaa haddii lagu weydiiye su-aal oga saddexda asal oo qofka inuu barta ay waajibka ku tahay maxay yihiin faqul waxaad dhahdaa macrifatu lcabdi addoonka barashadiisa weeye rabbahu rabbigiisa uu barto kow wa diinahu diintiisa islaamkana uu barto labo wa nebiyahu nebigiisana uu barto muxammadan muxamed ah sala allaahu allah u naxariisto calayhi nebiga dushiisa wasalama allah badbaadiye kitaabka magaciisa waa kaa marka al usuulu halaad soo maahayn saddexdii asal waa kuwaas al aslu lwalu waa saddexdii asal kii ugu horreeyey inta hore weli hordhacbay bay intii inta hore aad soo martay hordhacbay ahayd saddexdii asal halkaasay ka bilaabanaysaa marka alasl اlأwl kay weye macrifaة اlcabdi rabbah alasl الthaani kee weye macrifaة اlcabdi diinah alasl الthalith macrifaة اlcabdi nebiyahu kitaabkuna intaasu ku dhammaanaya saddexdaa asal buu kitaabku ka kooban yahay alaslu اlأwl markuu dhammaado asalka labaad baa ku xiga ka saddexaad kitaabku waa dhammaada markaas fa goortii qiila lagu yidhahda laka adiga mal usuulu usuushi maxay tahay ahalaaثatu ee saddexda ahayd allatii taasoo yejibu ay waajib ku tahay calal insaani insaanka qofka bani aadamka macrifatuhaa barashadeeda faqul waxaad dhahdaa macrifatu lcabdi addoonka barashadiisa weeye rabbahu rabbigiisa uu barto wa diinahu diintiisa uu barto wa nebiyahu nebigiisa uu barto muxamadan muxamed ah sala allahu calayhi wasalam wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin